bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo kow-iyo tobnaad weeye ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu fadli الsujuudi wاlxahi calayh wuxuu baab yahay sujuudda fadligay leedahay yacnii khayrka iyo hawaabka sujuudda ku jira iyo in la isku caraabiyey sujuudda in la badiyo salaadaha oo la sujuudo ilaahay la caabudo subxaanahu wa tacaala qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanii اlwaliid bnu muslim addimishqi qaala samictu alawsaaciya cabdiraxmaan bni camr alawsaaci qaala xadaanii اlwaliid bnu hishaam almucayti qال xadaثnي macdاn بn abi طلxة اlyacmuri yacmari miinka in la godo iyo in la kordhabo waa la akhriyaa qaala wuxuu ihi wadaadka macdaane taabiciga ah laqiitu hawbaana hawbaan baan la kulmay mowla rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh waalih wasalam ee ahaa addoonuu nabigu xoreeyey calayhi الsalaaةu wasalaam waana saxaabi jaliil ah faqultu waxaan ku idhi hawbaan haddaan macdaan ahay akhbirnii ii sheeg bicamalin camal iyo cibaado ii sheeg acmalhu aan sameeyo kaasoo yudkhulinii allaahu bihi ljanna ilaahay jannada igu geliyo camal iyo cibaado aan la imaadoon jannada ku kasbado ii sheeg qaala wuxuu yidhi macdaan qultu waxaan idhi biaxabi alacmaali ila allah akhbirnii biaxabi alacmaali ila allah ii sheeg acmaasha iyo cibaadaadka ilaahay xaggiisa loogu jeceliya iyo waxaa khayrkii wanaagga ilahay ugu jecelahay ii sheeg fasakata waa aamusay hawbaan uma sa'altu mar labaad baan weydiiye fasakata waa aamusay uma sa'altuhu haaliata mar saddexaad baan weydiiyey faqaala wuxuu uhi hawbaan sa'altu can dalika rasuul allah arrinkan rasuulkaan weydiiyey riwaaye axmed wuu leeyahay daara qutni iyo abaraani iyo khayrkood oon waliba inay riwaayada ay tahay yaa waxay ku daraysaa wuxuu u aamusay sababkuu aamusay thawbaan buu caddeeyey oo wuxuu yidhi ma hubaal baa inaydan igu been abuuranaynin ma hubaal baa inaydan igu been abuuranaynin bimacnaa aada nabiga aydan ku been abuuranayn oo wixii a idiin sheegay keliya aad ku gaabsanaysaan oo ijtihaad iyo wax idinka idinla quman aydan ku darin hadalka idiin sheegi doono wuxuu u aamusay xabak ka baqay xadiidku u sheego ee nabiga uu ka soo tabiyo in taabiciintu intay si fiican u qaban waayaan macdaan iyo ragiisu ay wax ka gooyaan wax ku daraan tawahuman waijtihaadan marka taasu u aamusay faqaala wuxuu ihi hawbaan sa'altu can daalika arrinkaa waxaan weydiiyey rasuul allahi subanihii ilaahay baan weydiiyey sal ly slam faqaala wuxuuna yidhi arrinku muxuu ahaa camalka ilaahay ugu jecel yahay ama camalka ruuxa muslimkae la yimaado uu janno ku kasbanayo faqaala subanu wuxuu yidhi markaan arkaa weydi calayka waxaad laasimtood ogaataa bikarati sujuudi lilaahi in badan ilaah inaad u sujuuddo sujuudda inaad badiso ood in badan ilaahi subxaanahu wa tacaala u sujuuddo fa innaka adugu laa tasjudu lilaahi ilaahay darti lilaahi waa qayd ixtiraas muhim jiddan ayb fa innaka adugu laa tasjudu lilaahi ilaahay ooma sujuudin sajdatan sujuudaad asaga darti oo la timid ilaa haddaad ilaahay dartii u tukato rafacaka allahu biha darajatan ilaahay hal darajo kugu dalacsiinaya hal darajo ayaa meesha aad joogta kor lagaaga qaadi waa lagu dalacsiin acmaashaadii saalixadeed daraja lagu daraya waxata ilaahay waa dejinayaa canka adiga wuxuu kaa goyn biha bisajdati alwaaxida ee mukhlisada ahayd khaiatan gaf iyo dembi buu kaaga dhaafaya khaiatan wadaaddaha yidhi marka alkhataaya waa dunuubta ilaahay subxaanahu wa laga galo isticmaalaa ayaa daliishada xadiidka waxay leeyihiin sujuudi iyo cibaadadii iyo shayga si toos loogu dhaafayo waa dunuubta ilaahay gooni looga galo hadduu xuquuqulcibaad uu yahay hawl dheeraad iyo tooba gooni iyo istixlaal iyo ruuxii oo cafi la yidhaahdo ama laga cafis dalbo ama xaqiisu loo celiyo ayay u baahan tahay alayati xaal xadiidku wuxuu tusay fadliga ay sujuuddu leedahay fadlu sujuudi waalxai calayhi ayaa meesha ku wada jira xaigu oo caraabinta iyo bogaadinta nabigu oo ummadda ku caraabiya ku tirtisiiyena waxay ku jirtaa calayka bikatrati الsujuudi lilah fadligeedana hadda way caddo fainaka laa tasjudu lilahi sajdatan ilaa rafacaka allahu biha daraja waxaa biha canka khaطi'a ay ku jirtaa qaala macdan wuxuu hi ibn abi طalxata alyacmuri aw alyacmari uma laqiitu abadarda cuwaymir baan la kulmay abudarda isaguna oo saxaabi kale ah fasa'altu asna waxaan weydiiyey camalka iyo khayrka ilaahay ugu jecelya ama camal ilaahay ii dhowaynayo ilaahay uu janno igu siinayo faqaala lii wuxuu igu yidhi mila maa qaala lii awbaanu awbaan mowlaa rasuulilah xadiidku ii sheego oo kale yuu abudardaana ii sheegee nabigana ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka marka hadda aynu marayno ee awbaan awbaan waynu soo marray inta axaadiida uu fi saxiix muslim ku leh waynu soo marray qur-aan baynu soo marray shafaacada nabiga ku saabsanayd abu aalib baynu ku soo maray iyo meelo ka duwanba waynu ku soo maray ayib xadiidkan waxaa deliishaday culammada qabta sujuudda in la badiyo iyo in salaada qiyaamkeeda iyo qiraada istaagga la badiyo sujuuddaa fadli badan wadaadaha qabaa daliishada oo hadday sujuuddu wax ka fadli badan uu jiro oo salaad dhexdhaca nabiga saxaabiganuu fari lahaa xadiidka hawbaan buu ku iman lahaa ka abudardaa buu ku iman lahaa halkaasay la mareen wadaadaha ka soo horjeedana waxay leeyihiin sida shaaficiyada badankood xadiidku daliil ooma xujana oma aha maxaa yeele calayka bikatrati الsujuud waxaa laga wadaa calayka bikatrati الsalaa salaada badi baa laga wadaa salaada badi sunno iyo waajibba badso oo salaada ha yaraysanin ee maaha sujuud keligeed uun badi haddii sujuudda badi laga wado oo sujuudda la dheereeyo loo jeedo waxaa la odhan lahaa calayka bituuli sujuud sujuudda dheeree ee sujuuddu badi macnaheedu waxaa weeye salaada badi salaada badi bacdi iyo jusi baa la cabiray isagoo loo jeedo shayga jumladiisii ama kulligiisii loo jeedo maxaa yeele sujuuddu waa juz iyo ruqni iyo fardi min afraad الsalaa shayga marka juska iyo fardigana waxaa loo sheegaa gooni loola baxaa liahmiyatihi waاctinaaci shaarici bihi ayaa loo sheegaa xaadana xakam ibnu muusa sheikhulislaamna wuxuu yidhahdaa shay aan rukni ahayn fi الsalaa shareecadu gooni oo magacowdaba ayib wa qur'aan alfajri mar haddii layidhi waxay kutusaysaa qur-aanku inuu yahay qiraa'ada fi salawaat khaasatan salaatu fajarka shayga ugu muhiimsan inay qiraa'ada tahay iyo qiyaamka dheer xadaana alxakim bnu muusa abu saalix albaqhdaadi qaala xadaana hiql ibnu ziyaad ibnu cubayd asaksaki qaala samictu alawsaaciya sanadkaa hore ee weliid ibnu muslim waa nin mudalisa yudalisu tadliis الtaswiya marka waa yudlis can الضucafاء laakiin hadda waa laga badbaado waa aragtaan jamiic الطabqa wuxuu cadeeyey bالtaxdiiث xadaanii qaala samictu alawsaaciya qaala xadaanii alwaliid bn hishaam almucayطi uma wuxuu yihi xadaanii macdan qaala laqiitu hawbana jamiic الطabقة wuxuu cadeeyey bالtaxdiiث واlإkhbaari واlإnbاء falaa إشhkaala fiihi xadana hiql ibnu ziyaad ibnu cubayd asaksaki qaala samictu alawsaaciya hadda marka hiql ayaa awsaaci ka qaadanaya waana xadiid madax bannaan wey kii aynu soo maray ma aha samictu alawsaaciya cabdiraxman bni camr imaam ahli shaam qaala wuxuu uhi imaamkaas xadaanii yaxya ibnu kaiir aلطaa'i qaala xadaanii abu salma yaxya ibnu kaiir aلطaa'i isna waa tadliis baa waa mudlis ila anahu saraxa huna bالtaxdiiث xadaanii abu slm abu slm cabdiraxmaan cabdullahi baa magaciisa lagu sheegaa laakiin waa mashhuuru bikunyatihi xadaanii rabiicaة bnu kacab alslami rabiica mayna soo marin baan filayaa halkan xadiid buu fi saxiix muslim ku leeyahay horaana inama soo marin rabiica ibnu kacab alslami waa saxaabi min almuhaajiriin min ahli sufa min ahli sufa ayuu ka mid yahay raggii toddobaatanka ee fuqaraada ahaa ee nabiga martida u ahaa ee masjidka seexanayey ee wixii halgan jihaad ka qayb qaadanayey wixii howle muslimiinta u taalla kolba kaalintooda ku aadan qaadanayay muslimiintana martida u ahaa ayuu ka tirsanaa rabiica ibnu kacab alslami min ahli sufa labiyo toban xadiid buu nabiga ka tabiyaa calayhi salaatu wasalaam halkan xadiid buuna ku leeyahay fii saxiixi muslim wasunan اlarbaca abi daawuud nasaa-i tirmidi ibnu maaja iyo muslim xadiidkan hadda aynu caawa hayno ayuu ku leeyahay ko kale xadii kutubta kale iyo masaaniidda kale loogu laabanayaa wuxuu geeriyooday lixdan iyo saddexdii ayuu geeriyey radi allahu tacaala wa ardaa marka qiso dheer buu leeyahay laba xadii xadiidka haddaynu marray xadiid axmed ku jira ayaa caan ah qiso dheer buu ah, wuxuu leeyahay waa raggii u khidmayn jiray suubanaha calayhi salaatu wasalaam ragga nabigu u adeegi jiray ayuu ahaa khaadim weliba aad u jajaban oo nabiga u nugul oo u dhagawadan oo ilaa waagi dambe nabigu isku day inuu u abaalgudo ayuu ahaa ayuu ahaa wayna inagu iman doontaa insha allahu tacaala qisadana markuu xadiidku sheego ayaanu sheegaynaa qisadiisa xadiid rabiicat bni kacab alslami qaala saxaabiga wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa abiitu kii barya maca rasuuliillaah rasuulka ilaahay baan la baryi jiray guriga abitud hadda gurigaan seexan jiray ooma jeedee riwaayo kaleo xadiidku uu leeya baa caddaysaye nabigu maalinko dhan baan u adeegi jiray buuri saxaabigu maalinko dhan baan u adeegi jiray wuxuu u baahan yahay saan ugu adeegayo ilaa uu nabigu cishaha tukado ayaan laaimi jiray ayaan laasimi jiray markuu nabigu cishaha tukado ee gurigiisa u aado ee guriga uu galo ayaan bannaanka hore fadhiisan jiray buuri bannaanka horeaan fadhiisan jiray waaba intaa uu nabigu intuu wax u baahdo kacabow isoo yidhaahdo maxarot allah ku nabad yeelo iskama tegi jirin ban anugu guriga nabiga ku hubsado gurigiisa uu galo bannaanka kore iridda ayaan fadhiisan jiray markaasaan mararka qaarkood waxaan maqli jiray wardiga iyo qur-aanku nabigu akhrinayo iyo tasbiixda iyo dikriga iyo allabariga nabigu u wado ila in nabar ah marka halkaasaan fadhihi jiray marka intaan daalo aan idha nabigu hadda waa gam'ay mar dambe wax kaagama baahno yaan iska noqon jiray buu mararka qaarkoodna barta aan fadhiya intay hurday u qabataan iska seexan jiray buui ilaa nebiguu sugahayaa maanta odhanna dhanna waa shaqaynayey waa daalan yahay wuxuu wardiyo fadhiyba hadduu nabigii soo noqon waayo mararka qaarkood iska seexan jiray ilaa nabigu markuu salaada u soo mararka qaarkood itoosiiyo anoo barta jiifa ma kacabba ahaa ayb ma rabiica bn kacb afwan mararka qaarkoodna markaan daalo nabiguna waan isla seexday yaan iska laaban jiro abitu marka macnahaas oga jeeda habeenkan badankiiba meesha haddaad joogto nin barya unbaa tahay saasuu ka wada saaabi kuntu abitu maca rasuulilah rasuulka ilaahay baan la baryi jiray faataytuhu biwaduu'ihi maalin maalmaha ka mida weysadiisii baan u keenay iyo waxaajadii dantuu lahaa rumaygiisii wuxuu nabigu u baahnaa ayaan u keenay faqaala lii wuxuu igu yidhi maalin maalmaha ka mida sal rabiico wuxuun ii weydiiso abaalgudub buu nabigu u jeedaa ninkan aad u dadaalay ee adeegay ee akhyaarka ah ee qiimaha badan buu nabigu rabaa inuu wuxuun u galo oo wuxuun u gudo oo abaalkii uxuun ka qabto man laa yashkur innaasa laa yashkur illahdi weeye faqultu waxaa idhi asaluka muraafaqataka fi ljanna nabi alla waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka inaan kugula rafiiqo kugula saaxiibo fi ljanna jannada inaan kugula darsaan rabaa jannada inaan kugula darso bimacnaa waxaa ka laazim horta jannada inaan galaan rabaa ood ilaahay ii barido midda laba haddii aan galana inaan deris aan kula noqdaan rabaa haddaasu adduunka nabi awow kuma laazimin meel kale miyaan u dhaqaaqaa aakhara inaanan kaa fogaanin baan rabaa waa suaal adag suaal adag qaala nabi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aw hayra daalika kaa ku aan ka ahayn miyaad weydiisanaysa aw hayra daalika istifhaam haddaad istifhaam ka wado waad kordhibi wowga haddii aad caطف ka wadana aw baad dhihi aw bay noqon waad reebi way kala duwan yihiin qultu waxaa nabi allow huwa daaka dalabkay codsigay waa midka asaga ah dalabka aan doonayo iyo dantaydu waa intaa wax kale ma jiro qaala nab wuxu ui alayh الsalaaة wasalaam faacinnii igu kaalmee calىa nafsika naftada horortadeeda igaga kaalmee bikarat sujuudi sujuud badinteed sujuud inaad badiso iga kaalmeen bimacnaa naftoodu waa bini aadam baa tahay wa amaara bisuui naftu ilaa man raxima rabbii mooyeen marka waxay u baahan tahay in aad aduguna isbargantaasho issoo habayso hadaad intaad iska seexato hal ayqaad aad tidhaahdo ood laguba meel dhigto laguma fujin karo haddaad istahabiibto laakiin waa lagu qaadi karaa saa ma og haddaad mayd iska dhigto lugba meel dhigto oo innaba adugu yani toban kuma fujin karaa haddii laakiin aad fudayso laba nin hal nin baa ku qaadi kara marka nabigu wuxuu ihi faacinnii nabi maxamed baa ii ergeynoo alla ii barya bes intaad tidhahdaa iska seexani adna soo dadaal soo dadaal وman yuطic اllaha وrasuulahu faulaئika maca اladiina ancama اllahu عalayhim min الnabiyiina والصidiiqiina والشhuhadaءi والصاalixiina وxasuna ula'ika rafiiqa aayaddu u fiirso وman yuطic اllaha وrasuulah faulaئika maca اladiina ancama اllahu عalayhim min الnabiyiin hawshuu doonhayna waa maxay rabiica an yakuuna maca الnabiy inuu nabiga la jiro oo u raacuu rabaa ninka saa raba maxaa laga rabaa وman yuطic اllaha وrasuulahu baa laga rabaa hawsha inuu la yimaado hawshi baa loo diray xadiidkii anas ead garanaysaan caanka ahaa nin baa istaagay nabi allow qiyaamada goormay dhacaysaa buuri adduunka goormaa la rogu suurka goormaa la rogahaya goormaa la afuufi nabi wuxuu uhi maxaad u diyaar garaysatay waa su-aal culise maxaad u diyaartay qiyaamo haddii berri lagu dhufto maxaa kaa diyaara wuxuu nabi allow wax kalean uma hayee laakiin rasuulka ilaahay baan jeclahay ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay nabig wuxuu hi anta maca man axbabta axadkaad jeceshahay baad raacaysaa anas xadiidkan isagaa wariy wuu tacliiqi wuxuu yidhi fa ana uxib اllaha warasuulahu wa abaa bakr wa cumara فأna macahum bxubii إyaahum وin lam acmal mila acmaalihim buui iigaana soo iirso wuxuu hi anugu haddaan anas ahay nabiga iyo abubakar iyo cumar baan jeclahay cumaan iyo cali lama sheegin u fiirsa hadda maxaa yeelay abubakar iyo cumar dadka lamid ma aha meeshuna meel culus weeye wuxuu hi anugu rasuulkaan jeclahay oo abubakar iyo cumar baan jeclahay ayagaan raachayaa buu i maxaan ku raacayaa bixubbi iyaahum jacaylkaan jecelahay baan ku raaci buu i wain lam acmal mila acmaalihim yaaban la imanin camalka rasuulka iyo abubakar iyo cumar ayb qaacida wey idan waxaa laga rabaa ruuxu camalkaa inuu la yimaado oo asagu soo tahbiibo uu soo shaqaysto faacinnii calىa nafsika bikarat الsujuud qiso dheer buu marka xadiidku leeyahay xadiidku qiso dheer buu leeyahay qisadiisu marka waxay ahayd markuu nabigu ku yidhi salaatu wasalaam kacabow hawl isoo weydiiso maxaan kugu qabtaa maxaad doonaysaa wuxuu nabi allow waan soo tashan kadib baan kugu soo warcelinayaa waan soo tashan kadib baan kugu soo warcelinayaa dhowr maalmood buu nabiga ka maqanaa rabiica ka sheekeeyey waxaan is waxaan idhi markaan hawshii rogrogay cidna muusasan weydiin markaan hawshii rogrogey rogrogey waxaa ii soo baxday maxaa idhi buui adduunyadu waa munqaطicatun zaa'ila bixuruufihi adduunyo waa go'aysaa waana laga tegi intaad joogtana waxaan jiray buui irsaaqad iyo calafaad cunto alla qadaray wax hawl adduunya aan nabiga ha weydiisanin baan go'aansaday bu maxaa kuu daran arrinkaada aakharo hawshiisaan ururey waxaan ku soo ururiyey inaan hawl aakhiro aakhiradeeda khusaysa aan nabiga weydiisto oon wax adduunya aanan ka agbixin maalinkii dambuu nabigu arkay wuxuu yidhi rabiicow maxaad soo samaysay maadaa facalta yacni go-aankaad soo qaadatay soo daa wuxuu nabi allah waxaan ku weydiisanayaa yaa rasuulallah as'aluka an tashfaca lii ilىa rabbika fayuctiqanii min الnaar riwaayada axmed aslu muraafaqataka fi ljanna saysan dhuunta kugu gelin ood macnaha u fahanto nabi allow waxaan ku weydiisanhayaa buu idhi inaad ii ergaysood alla ii barido riwaayada hore axad xadiidka waxay ku jirta waxaana saa u idhi buu idhi oon u idhi aan hawl aakharo go-aankeeda u qaatay waxaan ogahay buuhi nabigu darajadau ilaahay agtiisa ku leehay maadaama suubanuhu iyo allihii isku fiican yihiin ilaahayna maanta nabiga kaaga hadliyo uu ku wuxuun ii weyddiiso hawl adduunyaba ha ku leexanine hawl aakhira nabiga weydiisaan idhi su-aashii maxay noqotay nabi allow ii duceewey oo ilaahay iiga bari inaan jannada kugula rafiiqoon kugula darso riwaayadaa kuu caddaysay yaa rasuulla as'aluka an tashfaca lii ilaa rabbika fayuctiqanii min annaar intaa markuu yidhi nabigu wuxuu yidhi yaa kuu sheegay taladan man amaraka bi nabigu muxuu filayey inuu nabi allow haddee nin weyna waana horeen waa u batay xoogow dhaxanka car iyo dhaxalka carba waan ahay nin addalaawo hadda meeshan boodhka iska dhex jifara waan ahay haddee reer iyo guriga in lay habeeyaan u baanahay wehel iyo lamaanan u baanahay howlahaasuu nabigu sugahay iyo wixii la halmaala nabigu wuxuu yidhi yaa ku amray inaad tidhaahdo nabi allow waxaan rabaa ilaahay ii bari in aakharo uu janno i geeyo ee naarna iga badbaadiyon kula darso wuxuu idhi allah maxamed sameeyaan ku dhaartay xaqna la soo diraye axad bini aadamoo nabi allow aan kala tashaday ma jiro hawsha ayada ana unbaa go-aankaa gaar nabigu hawshii marka fasakata طawiilan wuxuu nabigu wuxuu iga aamusay in nabar ah xabaar buu nabigu aamusnaa waa fooraray mindhaa ilaahay buu la tashanayaa suubaruhu jibriil baaba hoosta waxooga sheegaya waxibaa soo degdegay subana hawlihii lama gala ogtahay markuu cabaar nabigu aamusnaa oon idhi maxaa su-aasha nabiga u weydiisay ayuu wuxuu yidhi innii faacilun daalika faacilnii calaa nafsika bikarat الsujuud waa riwaayada axmed waan yeeli aakharena waan kuu shafeeci ilaahayna waan kuu weydiiyey in aad jannada aynu ku darisno laakiin maxaan kaa rabaa aduguna xoogow la imow xoogow la imow sheekhow lacag boqol kunaa ah layga rabaa boqolkiiba adaan kaa rabaa culustee moogta maxaa fiican xoogow konton baan soo helay lixdan koobaan haystaa toddobaatan soddon xertow ha lagu kaba jamaacada masaajidka bal intaa buuxiya waa macquul laakiin bannaankaan aallaa siduna ha lay dhaho way raha culus tahay nabigu wuxuu uhi faacinnii calaa nafsika bikarat الsujuud lanna hawshan waxay u baahan tahay shafaacada iyo ergadu asbaab iyo shuruud bay u baahan tahay asbaabtii shuruudda aduguna soo qaado wey aduguna soo qaado marka dhaqan bay marka saxaaba badan u lahaayeen inay way badan tahay saxaaba badan oo nabiga shafaaca weydiistay التwasul bذات النabiy walaa bijaahi ma aha waa maxay waa طalب الducaaءi min الrasuul calayhi الsalaaة والsalaam لأnna shafaaca waa maxay waa aلطalب والsu'aal wey marka asأaluka an tashfaca lii ilىa rabbika fayuctaqinii min الnaar taana way ku badan tahay maalin maalmaha ka mid a saxaabada qaarkood xadiidka cawf ibnu malik cinda axmedi wagayrihi nabigoo wada socnaba intuu naga tegey buu in nabara naga maqnaa markaasaan shanqadh iyo wada hadal iyo yolo ayaan maqalay intaan naxan nabigi miyaa la dilay ma ciidan baa helay soo yaac waa nabigu keligii malaa'ig iyo ciidan baa la hadlaaya nabi allow maxaa jira jibriil baa yimid wuxuu ii sheegay ummadayda kala badh inay jannada gelahayaan in ahlu jannahoo dhan ay nus noqonayaan inay ulu noqonayaan inay rubc noqonay si ilay noqdeen uluayn uluayn ba ay noqdeen bal akaru ahli janna dukhuulan fi ljanna ay noqdeen saxaaba nabi allow wuxuu nabiga ku daray waxaa kaloo ilaahay intaa kadib ii furay inaan u shafaaco qaado muslimiinta iyo ummadayda saddex saxaabi nabi alla waxaan kaa baryaynaa inaad ilaahay noo barido qolyaha u shafaaca qaaysa in lanagu daro ilahay noo bari udcu llaaha ilaahay inuuga naga dhigo min ahli shafaacatika nab wuxuu ihi eh, fa antum minhum saddexdii saxaabi waxaad tihiin dadkan u shafaaca qaadi doono saxaabadii kalaa maqashay dhowr boqoloo saxaaba nabi allow annaguna nab wuxuu ihi dadaala hawshaa way xidhan tahay haddee soo dadaala ilabawt way iska socon mogta xarunta ansaareed baa imanoo haweenkii baa soo kicioo nabigu maantu dha dambiducu wadahaya saddexdii u horraysay nabi allow noo ducee il ilaahay nagu daro dadka aad u shafaac ow nabigu wuxuu hi aan idinku kuwaasaad ku jirtaa yaa rasul udcu اllaha an yajcalana min ahli shafaacatika faqaala allahuma اjcalhum min ahliha marka waxaa weye dhaqanka shafaacada nabiga in laga dalbo laga ducaysto intuu noolaa saxaabadu waa ku badnaa dhaqanka way yaqaaneen hawl marka hadda hariib ana ma aha saxaabigan rabiica waa nin aad u qiimo badan qiso dheer buu leeya cajiib oo dhex martay sayidina abubakr hadda ka horna aan munaasabaad kaga hadlay aynu dul marro waa qiso cajiiba ah. kacbni rabiica alslami hawshaa markuu nabiga weydiistay nabigu intaa kagama hadhin u fiirso nabigu abaal yar rabiica markuu nabiga intaa weydiistay hawshana u ballanqaaday hawl aakharay taa noqota haddii hawl aakharo inuu nabigu ummadda ka anfaco nin walba wuxuu ka anfacayo oo bitawxiidi wاliimaani wاdacwati wاlirshaad iyo ninka u ducayn karaba nabi weli wuxuu rabaa kacab inuu adduunka wax taro rabiica ibnu kacab inuu nabigu adduunka wax taro raba wuxuu maalin dambuu nabigu u yimid wuxuu ihi kacabo ee rabiicow maad guursatid maad guursatid wuxuu nabi allow wuxuu yidhi rabiica waad og tahaye waxna gacanta kuma hayo haweenkuna waa howlo badan yihiin kharash iyo xisaabay u baahan yihiin anuguna waa og tahay xaalkayga midda labaad ma raba ruux aadamo ah inuu iga mashquuliyo adeeggaada iyo khidmadaada nabigu waa iskaga aamusay haddana muddo kadib buu u yeedhay nabigu rabiicow maad guursatay intii buu ku soo celiyey nabi allow in layga kaa mashquuliyaan ma rabo oo haweenay hawlo kale aan ku mashquuli inaan ku adeegaan rabaa wabittaali guurna haddii hawlo iyo qorshe ayuu u baahan yahay nabigu waa iska aamusa mar saddexaad ayuu nebigu celin doonaa marka saddexaad intuusan celinin ayuu asagu tashaday rabiic caqli badan baa rabiicu maxaa kugu dhacay nabigu hadda ka hor buu saa ku yidhi waad cudurdaaratay waa soo celiyey waad cudurdaaratay nabigu wuxuu maagan yahay wax khayr buu kuu og yahaye mar damba hadduu nabigu kugu soo celiyey hadalkii okay dheh naftiisiibuu la tashaday markuu naftiisi la tashaday nabiga haddii inta kagama hadhin haddii qolyihii reemidugu aad noqoto kale mushkilo wey ruuxa markaad mar wax wanaagsan u bandhigto waa lagu celiya lagama aamuso waa lagu celiya waa lagu celiyaa nin reer muduga waxaa la yidhi reer soo martiyey reer muduga moogta wixii dhib badan oo dhan baa la saaraa reer macallina wixii doqonnimaa la saaraa dhib ma laha marka reer buu soo martiyey niman markaasay raashin bay u keeneen markaasuu hi bes waa dharagsanahay waaba iska qaateenba raashinkii wixii way iska qaateen markaasuu iskaga tegey nimanka loogad culinnimo waxaan soo maray buui midga ah bimacnaa aan gob ahayn oon deeqsiyo ahayn oon dadnimo lahayn maxaa jiraa layidhi haddii raashin inta ii keenan oon bas idhi oon xoogu isgobeeyey yayba iskala tagay ninkii baa yidhi haddaad bas tidhi maxaa dhibo jira haddaad bas yidhi raashinka waa la qaatay wuxuu waa gun eh waadna loogu dhaartaa buu raashinkan aan cunno annagu walaahi inaad unaysaa unbaana la yidhaa waanu lagu kadib baan raashinka aadana wii lasoo dhigay isku orad waa hawl aynimo bu hawsha ayadaa manu mabalaq baa lay dhigaya akhyaar baa noogu dhaaran jirtay maa laygu dhaarta bu aan raashinka cunay adoo hawlahaasuu sugahay almuhim nabigu hawshaa shuqul kuma lehe wuxuu yidhi saxaabi go'aankaasuu gaadhay waxaan idhi nabigu mar saddexaad kugu soo cesho lagugu dhaaran maayo sidii reer mudugiye mar damba hadduu nabigu kugu soo cesho ka dheh nabigu sidii mar saddexaad weligiiba dhaqan buu nabigu inuu hawsha hadduu hadal yahay hadduu dhaqan yahayba uu saddex goor cesho salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar saddexaad kacabow rabiicow maad guursatiin wuxuu nabi allow diyaar baan ah laakiin waad aragtaay maxaan hayaa wuxuu yidhi musaalsahaa diyaar ma tahaa halkan ka dhaqaa reer fog oo ansaariyadu madiina dacal ka degan daraf ka degan yidhi u tag ree hebel waxaad ku tidhaahdaa rasuulkaa isoo diray gabadhiinni hebla ah ayuuna amray in la iguuriyo warku waa dhan yahay ansaaruu nabiga war ka yimidna waa taqaanaa haddi ansaar iyo muhaajir markay meesha marayaan ismama bardhigi karo ansaar waa ka duwan tahay beeca gooni ah hiilo gooni ah ayay qabaan walidaalika xub lansaari waa iimaanun wa buqduhum nifaaqun wa kufrun laakiin kuma imanin xub lmuhaajiriina waa iimaan lama hayo وبdهمna kufrun waa nifaaq laga nabiga lagama hayo ayadoo ay tahay xaقiiqa ahaan lafdigaan ka hadlay la'anna ansaar howlo gooni ay leedahay xilliga aad liidato eed hiilo iyo ho iyo garab iyo gacalnimo u baahan tahay ruuxa ku garab istaaga dadka waa ka tilmaamaya inaad dadka la sintana waa gunnimo kacb bn maalik markii laga toobad aqbalay muhaajiriinoo dhan hal nin baa oga istaagay markuu soo dhowaanayo waa طalx ibnu cubaydillaah weligii muusan u hilmaamin hawsha u ahayn jirin abaal u ah ayuu ahaa yaanaan kusii mashquulinine nabiga waad aragtaa buu hi saas weeye u tag ba qoyska ansaaresaana ku dheh wuxuu uhi waa dhaqaaqay reerkii waan u tegey see layahay waan bariidiyey waan salaamay waxaa nabiga baan ka socdaa saasuu isoo faray waxaa le marxaban birasuuli illaahi wa birasuuli rasuuli illaah soo dhowow baa le rasuulka ilaahay ha soo dhowaado axadku soo dirayna ha soo dhowaado soo fadhiiso gabadhii baa laygu yeedhay meeshii baa laygu mehrey buui ilaahay baan ku dhaartay xataa makhraati maysan weydiinnin buui ansaar nabigaad ka socotaa haa soo dhowow gabadhii baa fooda lay geliyey waa lai mehriyey anoo islaan igu mehersan tahay oo hadda lamaana ah ayaan soo laabtay buui weliba wuxuu idhi wa altafuunii waa laga kaftamay waa lay soo dhoweeyey hadiyar baa lay siiyey barfuum iyo cadar baa loo mariyey nin aroosa laga dhigay wadaadka xerowga sakaraadkaa ee xoqanayay oo habaysan baa la soo diray nabigu u yimid calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu nabi allow saasay yeela ansaar waa ku ogaa buuri soo fadhiiso gabadhi meherkeedii baa lagaa rabaa mehergee nabiga maxaan ayaa buuri maxaan geeyaa waad og tahaye burayda ibn xusayb alslami buu u yeedhay qoysku ka dhashay rabiica odaygoodii burayda soo ma garanaysaan burayd ibn xusayb alslami raggii madiina joogay ninkii u odaysanaa buu u yeedhay wuxuu wixii ree aslame meeshan jooga iskugu yeedh ninkana la soo kaaliyo gabadha meherkeeda la keeno mabaallow maxaan keennaa nuwaad min dahab isku soo dardara dhowr garaam oo dahaba ah, hal garaam saddex garaam waxaad heli kartaa dahaba nuwaad min dahab waxyar weyoon macno lahayn in yaroo dahaba keena hawsha bay soo qaaraameen waa loo keenay waxaa la yidhi dahabkan qaad intan yartaa nimankii ansaareed gabadhi meerkeeda iga qabta dheh inay xidi jiraa waan tegey buu idhi hawshii baan geeyey waa in yar oon lala hagaagi karin markaasay dhen maashaa allah waa meher badan waa kugu badan tahay waan yaxyaxay buui rabiica gabadha la isiiyey iyo waxaan la soo shirtagay yaridiisii iyo say ay u weynaysteen ay u imaansadeen ay ogu farxeen waxay waa meher badan kaiirun wa ayib waa badan yahay waana wanaagsan yahay gabadh meherkii laga bixin jiray weeye la siin jiray soo dhowow maalinkaa waxaan soo laabtay buui anoo anoo walbahaarsan farajactu canhum ilaa rasuulillahi xasiinan anoo walbahaarsan baan soo laabtay ma ogtahay niman goba ah, haddaa intaad gabarh ka bursata ay si qiimo badan kuga dhaqmaan waad foorjoobaysaa soo ma taqaanaa anoo foorjaysan baan soo laabtay buui ila dhalinyaro foorjay fahmayaani waa y garatee baan u malay gabadh baa la siiyey marka horeba waabaa la soo habeeyey war laguma celinin markhaati lama weydinin yaa ku yaqaana rasuulku inuu ku soo daray caddaynkeen meherkii yaraa ee uu soo qaadanay waxaa leey waaba meher ka badan marwaaba ka badan yahay marka xoogow asagoo dareemaynin abaal badan lagu leeyahay yuu saxaabiga soo laabtay nabiga arkay buuhi ana xasiin maada bika yaa rabiica ali maxaa ku helay nabiga alla wuxuu ihi waa waa dakhranahayo nimanka ansaareed niman imtixaana oo gobonimo ku dhammaatay yaad ii geysi nimankiis waa iga garsu dhaan weeye saasay ii galeen macna nabigu wuxuu macno malaha buuhi gabadha hadda waa in la adhooso la dhiso maxaan sameeya weliimo inaad diyaarisa wey oo weliimo nabi allo laga keenay wuxuu ihi u tag sallad caaisha ay leedahay xoguu hay-adoo qabadii aan ku ogaa intaa ka soo qaad buui alla barakaynhaye caaisho u tag caaishaa tidhi iyuu tegey nabigaa i soo diray wixii jawaankaada ku jiray raashiina keen meel bay ugu soo gedisay intanun baa noo taallay intan aduu qaaday tir allah kuu barakay nabi kibistii iyo rootiga waa lahaya canjeerada iyo jabaatiga diyaarow maxaa dhiman hilibkii lagu cuni lahaa buraydu u yeedhayna wuxuu buraydu waxaad keentaa adhaygii arooska lagu qayli lahaa keen xaggeen ka keenaa ree aslam ka keen halla kaaliya ninkan dhowr neefoo adhay oo weyn weyn ku jiro yay soo ururiyeen buu adhaygii iyo waxaan isla kaxaynay bu haddaan ree aslam nahay iyo amadidii ama hayadii ama gerbidii ay caaisho keenta hooyadan caaisho keenta reerkii ansaareed baa loo tegey waxaa le xooluhu badana kiilku badana kiil ma taqana kiil baa la yidhahdaa badanaa hawshaad keenteen soo dhowaada waxaa le wixii kibis iyo raashiina annagaa diyaarinayno gabdhaha ansaareed baa dubi laakiin ree bani ree aslamow wananka iyo adhigu idinku qaal oo diyaariya hawshii baa la diyaariyey markii weliimada la diyaariyey yaa marti loo yahay hadda rabiica marti loo yahay nabiga buu u yeedhay nabi weliimada ima buui subani buu u yeedhay ansaar buu u yeedhay muhaajiriin buu u yeedhay weliimad baa la cunay wanankii ree aslam keeneen iyo kibistii hooyadan caaisho keentay baa lagu weliimaystay reerkii haddii la dhisay soxoolo looma baahno nabiga haddana u yidhi calayhi salaatu wasalaam dhul buu siiya beer nabigu uu lahaaba beertaa qaado nabi maxamed oo gacan qaaday abubakarna dhulba ogu daray abubakarna beer kaluu siiyey wuxuu ihi rabiica wajaءat اdunya adduunyaa timid waa runtii hadde shalay muxuu ahaa wadaad xirow gaajo la dalluumhayo meeshaa jiifa busta ayaa yuu ahaa haddana guriga waa camiran yahay laba beeradoo waaweyn oo muhaajiriin lahaynna uu helayba beeruu nabigu siiyey iyo mid abubakar siiyey halkana aafa ka doontaa wuxuu idhi adduunya hadday timid adduunya nuqsaanteeda leeda dhibkeeda rabiica ka sheekaynay wuxuu ihi maagi dambe beertuu abubakar isiiyey ee weynayd iyo mid abubakar ku garab leeyahay ayaan in yaroo dhuloo isku qabsanay buui waxaa uhi intan beertaydii xadkeeday ku jirtaa abubakar wuxuu idhi warmaya waa taydi maaniga had shalay ku siiye beertadigu haysataa <laughs> adduunyada moogta way dhib badanta imtixaan wey abubakar iyo rabiica is-afdhaafay abubakarna waa yeel degan bu ah, laakiin markuu cadhoodo xoogow wuu kuulaa radia allahu tacaala canhu ardaa erey qallafsan ayuu ku yidhi rabiicu ku yidhi xanaaq waa taqaanaa waxyaabaha soo baxa ereygii markuu ka soo baxay sayidna abubakar wuu isgarto wuxuu yidhi walaalo waa khaldamay ereygii aanku ihi igu dhe iga gooso xataa yakuuna alqisaas kir baa lagu yidhi anna kir baa layidhi dheh aynuu kala nasanno ah, kadibna iscafino rabiic wuxuu idhi maya kirna ku dhihi maayo ay tirina mar dambe aan odhan maayo laakiin kuma cafinayo abubakr hawshaa way ku adkaatay wuxuu ihi laba mid yeed icafi aysan ka ahayn iga aargooso laakiin waddo kaloo kuu furan ma ay jirto rabiici wuxuu hi midna yeeli maayo abubakr wuxuu haddaad diiddo nabigaan kugu dacwaynaya haddaad diiddo inaad cafido ama aad erayga aan ijaabad iga goosato nabigaynu iskula tegaynaa yeeli maayo bu haddaad doontay dacweyn abubakar baa dhaqaaqay rabiicana waa ka daba dhaqaaqay nabigu u socda abubakar niman ree aslamaa arkay abubakar iyo rabiicoo isdaba socda oo nabigu u sii socda nimankay raaslan waxay yidhaahdeen oo abubakar muxuu isla waalahayaa isagaa wax kaa sheegay haddana nabiga kaaga dacwo maya waa ku raacaynaa baa inuu kaa gardaray annagaa tusayn wuxuu war aamuuso war ma haysaane ree aslama yuu nabigu ina arkin buui kow midda abubakar yuusan dareemin inaad ila socotaan abubakar hadduu dareemo buui inaad ii hiilinaysa idinka ree aslama uu dareemo hawshaa waa ku xumaan wuu cadhoon buui abubakar baa ka cadho hadduu abubakar cadhoo nabi maxamed baa cadhoon buui hadduu suubanuhu cadhoodana ilaahay baa cadhoon buui rabica iska daaye ree aslamtama la arki maayo caqligiisuufa runtii waa ogyahay nin walba meeshuu nabiga ka joogi ilahay ka joogi waa yaqaana wuxuu ree aslamo hadda wax ii taraysaan iga hadha yaan laydin arki aniga rabiica iyo abubakar keligaan aan u tagno suuban kala xukumo laakiin idinku idaba guurahayo gubilka iyo mxuu ahaa garabka ii buuraya haddii la arko meesha cadho abubakar baa taalla cadho abubakarna maxaa ka dhalan nebi maxamedoo cadhooda waa runtii abubakar nabigu ma ogan la agmaro maxaa dadka lama sinayn dadka lama sinayn waayeelkii wuxuu yidhi waa abubakar waa ogtiin wuu la hadlay reebaas wuxuu yidhi abubakar waa tacrifuuna man huwa abubakar inahu aani nayn buuri waduu shaybati اlmuslimiin isagaa u sheegay wuxuu yidhi waa waayeelkii ummadda muslimiinta waa ninkii ciroobey ninkii u weynaa wayaad xilliga ayadaa isagaa ugu weynaa saxaabada waana ninkii labaad ee nabiga raacay laa taxzan allaha macna laga yidhi waana abubakr asidiiq buuri saddexdaa yaan lagula wadaagi karin ninkaan ha igu dilina waxbay tari maysaane ree aslamow xaska gala buuri xaska dhuunta yaan lidin arki alla soo raacay abubakar baa loo yimi nabigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi maxamedow waxaa la hayaa sayidina abubakar baa dacwooday rabiica wuxuu yidhi فakra maa waca kama kaan abubakr wax isdaba maryahad dadkeediiba ma ahe abubakr markuu warramahaya wixii dhacay buu sidiisu u sheegay nabi allow in yaroo soodina waa adduunya way dhib badantahe baanu isku qabanay rabiica xogu waa isdhaafdhaafnay erayaan munaasamin baa iga soo booday waa ka qoomameeyey walaalkii cafi baai waa diiday iga goosaani waa diiday si iga dhabu rabiica adaa horanba yaa lagugu arkay rabiica nabi allow nabigu wuxuu yidhi rabiic ma sidaas ahaa wuxuu yidhi inaad ereyga ku celin weydood ka goosan weydo faqad axsanta waad wanaajisay xuma ninka ku yidhaahdo looma jawaabo laa tarudda calayhi abubakr hadduu ku jaa'ifeeye adna ha jaa'ifaynin laakiin inaad cafido weeye waa qasab maxaa nabaha lou dhahaa allahuma akfir liabi bakr ilaahu abubakr u dhaaf faqultu allahuma akfir liabi bakr fwlى abu bakr whuwa ybki ilaah abubakr u dhaaf dembigiisa dhaaf saadhe buu intii baan idhi abubakr dawaayel qalbi jiracsan buu ahaaye wuu danqaday fawalla wahuwa yabki radi allahu tacala canhu arda qisadaa qiimaha badan buu leeyahay sayidina rabiica ibnu kacab alaslami iyadoo faahfaahsan ka akhriya musnadu axmed xadiidkiisa dheer ee ku jira qisadaa marka saxaabiga rabiica ninkaa qiimaha badan ee ilaahay barakeeyey nabiguna u shafeeca weeye aad hadda ku dhaaran karto inuu yahay min ahli اljannati wa min ahli shafaacati rasuuli اllahi sal lay slam wa min rufaqaa'ihi fi اljanna inuu yahay ad ku dhaaran karto wey baabu acdaaءi الsujuudi wالnahyi can kafi الshacri wالthawbi wacaqsi الra'si fi الsalaa wuxuu baab yahay acdaء الsujuud in la caddeeyo xubnaha sujuudda inta xubnee laga sujuudahayo in la caddeeyo iyo wanahyi reebidda la iska reebay can kafi shacri timaha celcelintooda haddaad sujuudayso timo dheer aad leedahay faraha ka ha sujuudayn ha celini ha celini iyo wathawbi marada kula sujuudaysa maro dheer haddaad qabto dhulka ha ku sujuudo markaad ila maradu xataa hadday gaaban tahay markaad dhulka ku dhacdo iyadu rukuucdo ama sujuudo dhulkay taabanaysa mararka qaarkood hadday cumo tahay faraha ka hadduu go' yahay ha celini ha sujuudo laftadkiisu wanahyi can kafi shacri wاthawbi wa caqsi الra'si iyo madaxa in la dabto ama la galaanto timo dheer haddaad leeda in dib loo xidho oo halkaa la xidho iyagoo bukula in la diido wa caqsi الra'si ay shacr baa loo jeeda madaxa in la xidho ama la dabo ama la galaamo sida dumarka oo kale fi salaa inaan la ogolayn raggayna hawshaa khusaysaa gabdhaha ma khusayso sababka loo diiday ee layskaga reeba timaha celcelintooda iyo marada celcelintooda markaad sujuudayso ama aad tukanayso laba xikmada ku timid sunankaynu ku soo maray oo waxaa weeye xoogow kibir baa ku jira dee laabtood qamiiska gaabisood gacmaha gaabisood wax walba kor u qaado xoogow inaad mutakabir tahay oo diidantahay alaabtaas dhulka xaaqaysa aad diidantao xoogow yarsan taagayso ayaa laga dareemayaa salaadii iyo sujuudana waxaa la rabaa in khuduuc iyo tadallul iyo khushuuc kaa muuqato ayaa la doonaya xikmadaasi ee xadiid laga fahmaayo sunankayna ku soo maray haddana waxay leeyihiin maye waxaa loo diidan yahay inaad wax kale ku mashquushaa la diidan yahay ilaahay baad hor tahay gaadaama dhabadka iyo gacanqaadka iyo farataagtaagga iyo waxlalaabka iyo howlaha laguma ogolo faraha ka qaad wax walba ha sujuudo wabitaali maro walba iyo tin walba kula sujuudo dhulka taabta ajir goonaa lagaaga qoraya hadduu saydoona doon noqotee taas labada xigma la sheega tan dambe waa caqsi ra'si ayadu ah madaxa in la xidho tinta la xidho waxa loo diiday waa nas ku yimid sunnada muslimna ku mari doonnaa wayba iman doontaa insha allah tacaala sunankan waynu ku soo marray oo ah shayddaankaa dega shayddaanka dadka waswaasiya ee qalbiga ummadda ka gala ayaa halkaa bukul iyo buul ka dhiganayo kuu fadhiisanaya markaad timaha xidho marka salaadna aad ku jirto waxaad u hagaajisay ninka shaydaan loo jira xariifka ahaa guri uu kuu fadhiisto uu kaa ilaalaystaba oo xabadda uu ka liso oo qalbigaadii iyo adigaba uu kaa shaqaysto marka waxaa weeye meeluu degaba ha waayo haad habeenka cag laga dhigo wey lama ogola in tintaa la dabo markaad salaadda gelayso ama aad tukanayso waxaa la diidan yahay marka waa fi sala inay tahay waa masala ijmaaciya salaadda gudaheeda inaan hawshaa la ogolayn tima la celceliyo mara la celceliyo inaan la ogolayn waa masalatu ijmaac laakiin intaada weli gelin timaha ma la celin kartaa oo dib ma u celin kartaa sarwaalka ma gaabin kartaa marada ma duubi kartaa qabla الsalaa ayadna waa mamnuuc cinda jumhuur اlculamaa nahyigu marka wuxuu khuseeyaa waanlaa nakufa الshacra wالthawba waa fi الsalaati wa qabla الsalaa macan midna waa ijmaaciya midna waa mukhtalafa xadaana yaxya bnu yaxya abuabic azahraniyu qaala yaya wuxuu ahbarana wqaala abuabic u xadaana xamaad bnu zayd yani yaxya bnu yaxya atamiimi abubakr naysaburi abuabiic azahrani wasmu magacii sulayman bnu daawuud alcataki qaala yaxya bnu yaxya wuxuu yidhi markuu asagu warinaya xadiidka ahbarana wa qaala abuabic wuxuu yidhi xadaana ahbarana iyo xadaana baa u dhaxaysa xadana xamaad bnu zayd can camr bn dinaar almaki can taawus bnu kaysaan can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma cafwan qaala saxaabigu wuxuu yidhi umira الnabiyu nabiga waxaa la faray an yasjuda inuu ka sujuudo calىa sabcatin toddoba xubnood inuu ka sujuudo wanuhya waxaa laga reebay suubanaha an yakufa inuu celceliyo shacrahu timihiisa iyo wa iyaabahu dharkiisa haddii laga reebay haddee nabiga ummaddana waa ka reebanta wayba iman doontaa iyadoo cad hada xadiiu yaxya lafdiga aan sheegay waa lafdigii yaxya bnu yaxya ba kuhi muslim lafdigaas wa qaala aburabiic الzahrani wuxuu yidhi umira الnabi sal ly slam an yasjuda calىa sabcati acumin intaasuu ku daray soo ma aragtid sabcadii buu hadda bayaaniyey waxay tahay umira nabinagu waxaa la faray an yasjuda inuu ka sujudo calىa sabcati acumin toddoba lafood toddoba xubnood baa laga wadaa wa nuhiya waxaa laga reeba an yakufa inuu celceliyo reebo ama laabo shacrahu timihiisa ama shacarahu ama xarake caynka waana la reeba waana la iska korkodhabaayo iyo wa iyaabahu dharkiisaba alkafayni inuu ka sujuudaa la amray alkafayni waa marka cadfubaya waxdii jirte ayib ama waa badel oo badelo tafsiilin min mujmalin waxaad dhihi jirta cuways ma laha toddobada xubneeda nabiga la faray in uu ka sujuudo maxay tahay waa alkafayn labada gacmood labada sacab labada baabaco dhulka in la dhigo wاrukbatayn labada jilib waa afar xubnood wاlqadamayn labada adine lugaha maxaa soo hadhay waljabhati iyo wejiga waljabhati halkaas weji iyo jabho way kala duwan yahin cinda alcarab lakin inagu soomaali weji iyo jabho iskugu kemid intan dirana soo dhowrayso dhan inaga inoo ah jabhiya weji jabhada waa halkaas intan baldhaban ee dadku dhulka la dhigo wey labadan kale wejnataan baa la yidhahdaa dhabanuhu khadayn baa la yidhahdaa xisaabo kalaa soo baxaay macnahaasoo dhan baa weji la isku yih lakiin aljabha waa qayb yar oo ka mida ah waa halkan sanka ku aadan ee ballaarhanee dadku dhulka u qabata waljabhati inuu nabigu ka sujuudaa la faray haddii taa la faray nin walbo muslimna waa laga rabaa inuu isagoon la yimaado waana faran yahay xadana mxamed bashar bnu dar shekh اjamacati qaal xadana muxamed wahb bnu jacfar gundar buu ka wadaay xadana shucb bn xajaaj can camr dinar almaki ariiqi horen soo maray wuxuu ahaa min ariiqi man xamaad marka shucba mutaabacaynaya xamaad ibnu zayd can abdi dar almaki can taawus bni kaysaan can bni cabaasin radi allahu tacala canhum can sal slam qaala nabigu wuxu uhi umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan ka sujuudo dhulka dhigo calaa sabcati acdum toddoba xubnood alla akufa inaanan reebin oonaan celcelin waa la ifaray awban maro sujuudayso dhacaysa yala walaa shacna iyo timo dhacaayo dheer xadaana camr annaaqid camr bn maxamed bukayr qaala xadana sufyan bn cuyaynata can ibni taawuus can abiihi haddana marka cabdullahi bnu taawuus ba wuxuu mutaabacaynaya camr bn dinaar almaki ayib can ibni taawus waa cabdullahi bnu taawuus can abi abina waa taawus bnu kaysaan alyamani can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma umira الnabiy nabigu waxaa la faray an yasjuda inuu ka sujuudo calىa sabcin toddoba xubnood inuu dhulka dhigo wanuhya waxaa laga reebay an yakfita alkaftu wa addamu waljamcu kii hore mxuu ahaa an yakufa inuu celceliyay ahayd reerreebo hunana waa maxay inuu uruuriyo xataa laguma ogolo aad duduubto maradii aad sarwaalki laabto dhallinyaro sooma arag intay sarwaalku u dheer yahay markay saadda u soo istaagaan lugta laabay mamnuuc marka hore soo laabto maxaad marka hore u soo habeen weyday markaad meeshan timid maxay tahay hawshaad aniga ii la laabayseed ii feeranayso lama ogola hawsha ayadaa wanuhiya waxaa laga reeba an yakfita inuu uruuriyo duduubo ashacra timaha iyo wahiyaaba dharkaba uu nabigu celiyo waa laga reeba xadaثna mxamed bn xaatim bn maymuun xadaثna bahz ibn asad alcami xadaثna wahayb bn khaalid albahili xadaثna cabdullaahi bnu taawuus haddana waxaa weeye wahayb oo wax mutaabacaynaya sufyaan bn uyayna an cabdillahi bn taawuus can طaawus bn kaysaan can bni cabaasin ana rasul la sal sm qaal umirtu waxaa lay faray an asjud inaan ka sujuudo calىa sabcati acdumin toddoba lafood xubnaa laga wadaa aljabhati baa lay faray inaan ka sujuudo oon ku sujuudo jabhada fooda hore wejiga wa ashaara nabigu wuxuu tilmidaaray biyadihi اlkariima gacan si wanaagsanayd calىa anfihi sankiisu ku tilmaamay markuu nabigu waxaa lay faray inaan wejiga ka sujuudo sankuba taabtay riwaayatan ka cad baynu kusoo maray nasaa'i sunankiisa oo ahayd wadaca yadahu calى jabhatihi waamaraha calى anfihi wa qaala haada waaxidun nabigu gacantiisiibu wuxuu saaray halka laga sujuudo markaas wuxuu soo mariyey ilaa sanka markaas wuxuu yidhi intaani waa hal xubin sharxa ka badan inta lagugu samayn laha waa maxay see wax lagugu sheegaa halkaa nabigu afna waa kaaga sheegay adinna waa kuugu caddeeyey halkan intuu nabigu qabtay buu soo waday sankuu keenay wuxuu idhi waxaanoo dhan waa hal xubin nisaybana ku soo marrayado sida u cad walyadayni iyo labada gacmood iyo warrijni labada addimood lugaha wa atraafi alqadamayn yacni wa atraafi alqadamayn waa tafsiir lilqadamayn waxa meesha laga sujuudi faraha la dhigahayaa wey walaa nakfita inaanan inaanan ururinna nabigu waa laga reebay waa alla nakfita ay ka dhigan tahay walaa nakfita inaanan ururinna waa nala amray weeye ahiyaaba dharka inaanan ururinna baa nala amray iyo wala shacra iyo timahaba aan israacina kadib baan marka fiqiyaadkiisa tilmaamayna riwaayaadkiisa aan dhammayno xadaثna abu الطاhir أحmed بن cmr أhbarna cabdالlahi بn whbin xadaثnي بn jurayj cabdالmلك can cabdالlahi بn طاawuس can abihi طاawuس بn kaysaan can cabdالlahi بn cabaasin ana rasul ه sl slam qaal umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan ka sujuudo calىa sabcin toddoba xubnood wala akfita aanan ururinin الshacra timaha wala hiyaaba dharka aljabhati inaan ka sujuudaa lay faray wejiga iyo walanfi sanka aan ka sujuuda walyadayn labada gacmood wrukbatayn labada jirib ama labada low iyo wlqadamayn labada adin ee araha ee lugaha hoose ee cagaha xadana qutaybaة bnu saciid xadii marka shaahid waa xadiidkii haddaynu maraynay yuu keenayaa imaamku xadana qutaybaة bnu saciid xadana bakr wahwa ibn mudar ibn muxamed almisri can ibn اlhaad ibn اlhaad waa mashhuur binisbati ilى jadihi aw jadi jadihi waa yaziid bn cabdillaahi ibn usama bn اlhaad ayb yaziid bn cabdilah can muxamed bn ibraahim ataymi can caamir bn sacad bn abi waqaas aلzuhri can cabaas bn cabdilmualib radi allahu tacaala can cabaasna waynu soo marray isaguna fi kitaab aliiman baynu ku soo marray axaadiistiisii nabi allow maxaad abu aalib u qabatay hawsha ahayd anahu samica inuu maqlay buu sheegay rasul sal slam yaquulu asagoo leh idaa sajada alcabdu addoonku hadduu sujuudo idaa sajada alcabdu addoonku hadduu sujuudo sajada macahu sharcan weeye wa daruuratan sharciga marka lagu dhaqmo nabiga diinkiisa la qaadanayo in sidaa la yeelaa loo jeeda waa khabar bimacna almri ah waa khabar looga jeeda yeela sidaas sameeya sajada maca waxaa la sujuudaya sabcatu araafin toddoba xubnood toddoba fiidood waa fiidahadi jilbuhu waa iyo araf bay joog gacmuhu waa farahu dambe ee luguhu wejigu adeeyey madaxu fiid wajhu baa la sujuudaya wakafaahu labada sacab baa la sujuudaya warukbatahu labada jilib iyo waqadamaahu labada adinee lugaha hoose xadiidka waa cabaas waa mukharajun fii muslim wa fi sunan jamaaco o dhan ba wa ila buhaari xadiika haddaynu marayno ama ka hore cabdulahi ibn cabaas buhaari wuu soo saara ad ogtiin ama midkan ma soo saaro laakiin waa hamsada wariya xadaana camr bnu sawaad alcaamiriyu qaala akhbarana cabdullah bni wahabin akhbarana mطcam xaari almisni ana bukayr ibn cabdlahi اlashaj waa nin soo maray in badane xadaahu wuxuu u sheegay camr bukayr baa camr u sheegayo muxuu u sheegay ana kurayban ibn abi muslim mawla ibn cabaas ayaa xadaahu bukayr u warramay wey nimba nin ka dambe damiirka nim ka horreya u celinaysa saan baad u wadaysa marka korayb baa ugu tabiye weeye bukayr damiirka hore bukayr ka dambeeyena bukayr baa camar u warramay wey can cabdilaahi bogati bn cabaas annahu ra'aa cabdulahi bn xaari buu arkay waa in adeerkii waa in adeerkii ilan cabdulaahi waa ina cabaas cabdulaahina waa ina xaari xaari marka waa ina nawfal ibn cabdilmualib maya adeer ba ugu adan yahay adeer ba uga adanya cabdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib wey xaarikan cabdulaahi kan kalena waa cabdulahi bn xaari ibn nawfal ibn cabdilmualib marka adeer waxaa loo yahay ibn xaari baa loo yahay annahu ra'aa cabdulahi bn cabaas wuxuu arkay cabdulahi bn xaari ibni nawfal ibn cabdilmualib buu arkay yusallii asagoo tukanaya oo salaad ku jira wa ra'su madaxiisuna macquusun uu daban yahay min waraa'i xagga dambe loo dabay timimaa xagga dambe loo xidhay timaantii la ururiyo ama laastiga lagu xidho ama maraha lagu xidhe in dib loo xidho wey macquusun uu yahay ama uu eh, duuban yahay min waraa'ihi ay min qafaahu agga dambe sheegada faqaama ibnu cabaas baa istaagay fajacala wuxuu gudogalay yaxulluhu timi inuu furfurayo timihii dabnaa ama xidhnaabuu xarigii ka sii daayey dheer buu markaasaa usii daayay falama insarafa markuu salaaddii ka baxay cabdulahi bn xaaris aqbala wuxuu isku soo majiray ibnu cabaas adeerkiibu isku soo rogay faqaala wuxuu uhi adeerow maa laka shaqada kaa gashay timihayga maxay tahay dhallinyaro waa taqaanaa marka maxaad madaxayga ka rabtaa ila dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin ruux mar hadduu tukan lama hadlo lama taabto lama amaro ka guda cabdullahi ibn cabbaas shaquuba qabsadayba amrun bilmacruuf wanahyun can lmunkar fi salaa taqyiir اlmunkari bilyad buu la tegay maa laka wa ra'si madaxayga maxaa kaa galay waa kaaga dhumay faqaala wuxu uhi abdullahi bn cabbaas isdeji waxba hays waladeer innii samictu rasul lah sal slm yaquul rasuulka ilah olaa baan maqlay inamaa maalu haada kanoo kale waxaa weeye madaxaada qaabka u dubtoo kale waxaa weeye mal ladii yusali wahuwa maktuufun maalu ladii yusalli ruux tukanayo la too yahay asagoo garbaduuban oo la garbo xidhay timahaada iyo maradaada kullida ha xidhin ha laabin ha sujuudan aad nin furan noqo maxaa ku xidhay maqluul baa tahay ilaa cunuqii jooja hawsha ayada ayb xadiidkii abi saciid iyo kii am daaka kifl shayطaani minka buulka shayaanku dego weeye inamaa maalu haada kan tusaalihiisu waxaad samaysay ee madaxaad timaad xidhay maalu ladii yusallii wahuwa maktuufun isagoo garbo duuban oo garbo xidh loomana bahno waana suuro aan fiicnayn ruux muslimka looga baayo wey xadiidka marka macaanida ku jirta waa iska caddahay macnaha u horeyn soo marna waxaa weeye toddoba xubnood in laga sujuudo waa masale aan muran lahayn waxaa un laisku khilaafay keliya tafaasiil hoose tafaasiil hoose madhabka u horeeya waa madhab axmed wa isxaaq wa jamaaca min asxaabi alxadiid wاdaahiriya waxay leeyihiin wejiga markaynu aanu joogno wejiga oo dhan waa inaad dhigto halkaa macal sanka dhulka waa inaad dhigto haddaad sanka kor u qaaddo salaadaadii ma asixin لأnna rukni min arkaan الsalاة baa lagaa waayey waa inaad sujuuddu wejigaa iskale wejiguna muxuu yidhi laga bilaabo halkaa ilaa sanka haddaad saa wejiga u dhigto ood sanka kor aad u qaaddo ma asixin bay yidhaahdeen haddaad sanka dhigto wejiga citaalisana ayadna ma waa inaad si sima u dhigto wejiga iyo sankaba wadaadahan waxay ka duuneen qaacida aynu soo marray alxukmu idaa culliqa bicudwin yaqtadii atacliiqa bijumlati somayna soo marin ad qaacida waxaa weeye haddii xugum harcia lagu xidho xubin xugum harcia haddii lagu xidho xubin lagu xidho xubinkaasi waxaa laazima in xukumku u wada gaadho alxukmu idaa culliqa bicudwin yaqtadii tacliiqa ay tacliiqa alxukmi bijumlatihi bijumlatihi markaynu marayna weysadaynu soo maray madaxa masaxaa la yidhi maalikiin maxay dhaheen ciddi ku raacday timaha oo dhan waa in biyaha la gaadhsiiyo leanna madaxu waa xuban keliya ayb idan halkaas ayagu mareen halkaasay mareen alimaam shaafici iyo jumhuur ahlicilmi say u badan yihiin iyo maalikiyo waxay leeyihiin wejiga haddaad dhigto qayb ka mida kugu filan wejigoo dhan inaad dhigto yani jabhada jabhadaan ujeeda jabhadoo dhan inaad dhigto qasab ma qayb ka mid inaad dhulka dhigton baa waajib ah laakiin sanka kuma gaabsan karti cinda shaaficiya wاlmaalikiya sanka kuma gaabsan karti lann waa sanku maqsuud ma ahee waa tabac wuxuu raacsan yahay wejiga waa inaad jabhada dhigta qayb ka mida sanka inaad dhigtana waajib ma haddaad ku darto waa khayr laakiin sankii tabaca kuma gaabsan kartid ama wejiga raaci oo la dhig ama qayb wejiga ka ku gaabso laakiin san iga ilaali waxaa la yidhi maxaad oga baxdeen waxay dhaheen dhaqaaqina annagu waxaan leenahay alxukmu idaa culliqa bismin alxukmu idaa culliqa bismin yuktafaa biaqali maa yaqacu calayhi اlismu sumayna soo haddii xukumka magac lagu xidho oo jabha ah, jabha la yidhi jabha in yaroo ka mida waa jabhadii qayb wejiga ka mid haddaan dhigo waa hagaag bay dheheen alxukm idaa culliqa bismin oo jabhada ah yuktafaa biaqali maa yaqac calayhi اlismu halkaasay wadaadaana ku dhufteen waxaa kuu soo haray xanafiyu iyo cabdiraxmaan bn qaasim alcataqi tilmiidi maalik iyagu waxay leeyihiin wejiga haddaad dhigto waa in qayb ka mida kugu filan sanka haddaad qotamisana saad san weji loo dhig dhul loo dhigo anuu garanaynin san aan weji la soconin sida loo dhigay anuu ma garanayn laakiin qolya sanaa dheer baa jira laga yaaba oo sankooda ka horraynaya daayib sanka haddaad dhigto oo wejiga dhulka saaran xataa waxay dhan waa okay xanafiyaalkaasay ka buskiciyeen maxaa yeele waxay dhaheen sanku iyo wejigu waa isku xubin xubinkii qayb ka mid ah baan dhiga sankuna waa min aljabha halkaasay u dhaqaaqeen waxaa iila roon ra'yiga ra'ya axmed iyo isxaaq iyo aa'if asxaab alxadiid ayib saasaa yaa roog leanna hadda waa xubin magac ma aha hada alxukmu culliqa bicudwin laa bismin sida sawaabka ah magaca laga hadlayo waa macaanida macaanida asmada la yidhaahdaa macaanida yuu magac u laabta hunaa xubin baa laga hadlay weji ah ayib iyo jabha ah aduu khilaafkaasi waa ku jira intooda kale haddee waxaa iska eh, eh, un um laga hadlaa keliya maqasab baa in la banneeyo wejigu inuu bannaan yahay faraha luguhu inay bannaan yihiin gacmuhu inay bannaan yihiin markaad dhulka dhigayso ayib wax daliiloo masalada ku soo aroro cad ma jiraan haddii aad sokos qabto iyo haddaad khufayn qabto iyo haddaad koofiyadda ku sujuuddo ama cumaad kuu duuban ku sujuuddo iyo haddaad qabow dartii aada gashatay galaafis aad gashatay ama qufaasinka gabdhuhu ka sharaye salaaddii ma asaxaysaa mise may waa masale culays badan baa ka taagay laakiin aar ka yimid sayidina xasan albasri ayaa yaa meesha oogu cad xasan albasri wuxuu wariyey asxaabu rasuulilaahi waxay tukan jireen oy ku sujuudi jireen gacmahoodoo qarsoon iyo lugahoodoo qarsoon iyo cumaamadahoodabay ku sujuudi umamada u duman ku sujuudi jireen aad marka in layskugu sii dhibana ma aha haddaad wejiga bannayn kartana bannee hadday cumaaddi iyo koofiyaddi kaa hormaraanna culays ma laha haddaad laakiin quwa hindida iyo maleesiyaanku inaad aragteenba mooyeen koofiyad ay qabaan halkan ay ka go'on v bay u gooyeen soomay arag ma aragto weligiin olo waxay rabaa in wejigu uu bannaanaado marka wax daliiloo ummadda ilzaaminaya wejigu inuu makshuuf yahay oy gacmuhu makshuuf yihiin oy adimadu magshuuf yihiin ma jiraan haddaad bannaysana waa khayr haddaad daysana sayidina xasan albasri oo ka soo guuriyey asxaaba rasuulilah inaysan dhib u arkin aarkuna wuu sugan yahay inkastoo beeqi isku dayay inuu xoogow yar ta'wiiliyo sinsaareeyo xaabadku wuxuu ihi gar maaha in la sinsaareeyo sayiddoon ma noqoto waxaa masalada khilaafka ah waa iska jiraa waxba yaan dadka lagu sii dhibin gabdhuhu indhashareerka ma ku tukan karaan haddii lagu idhahdo waxaad leedahay hadday u baahato way ku tukan kartaa gabadhu nashareed ma ku tukan karta waxay la mid tahay koofiyadda aan qaba ma ku sujuudi karaa ma dhib jira baxigu halkaasu u laabanaya inahaasaa meelaha ku jira wixii kale un xilli kale insha allahu tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam